alxamdu lilahi rab lcaalamiin wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamadi waaalihi ajmaciin ama bacd wacan zayd bni haabitin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi waalihi wasalama tajarada liihlaalih waqtasala rawahu tirmidiyu waxasanahu wacan zayd bni haabit waxaa lagu xansoohaynay kitaabkii buluuq lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibni xajar alcasqalaaniyi raximah llah kitaabu lxaj ayaan joognay wacan zayd ibni thaabit waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nebiga tajarada lihlaalihi tajarada wuxuu u dhar tirtay lihlaalihi xarmashadiisa yani xarmashadiisii ayuu dharkii taltalnaay oo makiidka ahaa ayu ayuu ka dhar dhigtay dharkii marka ixraamkau gashtay baa loo jeeda tajarada liihlaalihi ihlaalkiisa ayuu u dhar dhigtay oo dharkau dhigtay waa maxay waa dharkii toltolnaay dharkiisii waxau labistay marka labadii ko waqtasala waa qubaystay rawaahu tirmidiyu tirmidi baa xadiidka weriye xasanahu tirmidina xadiidka waa xasaniyey laba shaahidna waa leeyahay oo min xadiidi caaisha iyo min xadiidi ibni cabaas xadiidkana marka sida sidaas ayuu xasan uu ku yahay waxaa laga qaadanaa marka xadiidkan qofku inuu marka uu ixraamo rabo inuu dharka dharkiisii toltolnaayo inuu iska bixiyo dharkii ixraamka uu diyaarsado intuusan gashanin dharka ixraamkan inuu qubaysto waqtasala waxaa laga qaadanaya marka qubaysyada sunnada waxaa kamid a ah, eh, inuu u qubaysto ixraamkiisa marku ixraam markuu gudagela hadday suurtagalo u tahay wacan ibni cumara radia allahu marka waxaa kamid ah, marka sunanka ixraamkuu kamid yahay qubayskaani wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam ibni cumar waxaa laga wariyey nabiga calayhi salaatu wasalaam su-ila waxaa la weydiiyey maa yalbasu lmuxrimu qofka muxrimkaa muxuu labisanayaa oo min athiyaabi dhar ah faqaala wuxuu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam laa talbasuu halabisanina alqumusa qamiisyada halabisanina shaatiyaalka qamiiska hadda waa shaati iyo kan hadda la isticmaalo salaftigiisa iska shaati laa talbasu lqumusa shaatiyaal labisanina wala lcamaa'ima cimaamadana halabisanina wala saraawiilaati waa isla mid wala saraawiilaati saraawiilna ha labisanina ayb saraawiishana marka waxaa weyaan midkaan marka dadku xirtaan waaweynka nacam ayaa la yidhaahdaa nacam ayb oo qofka cawradiisi iyo aan sawireynin oo qofkii marka jirkiisii lug la geliyo labada laba labada labada lugood meelay meel laga gashto ayuu leeyahay marka waana waasac oo fadfaad waay waa weyn oo qofka cawradiisa gadaale iyo hore iyo midna ma kaasna marka in la labistaasa waa jaa iso maxaa yeelay axaadiidta waaba ku wada yimid haddana xadiidka waaka ku yimid maxaa yeele xaalat lixraam haddii la diiday marka aadan muxrimka ahin inaad labiso kartaa laga qaadanayo laakiin midkaan hadda marka dadku ay aada u yaqaanaan bandaloona oo qofka jirkiisa ku dhegan isaga dhan oo maxayku markuu sujuudayo cawradiisa ay muuqanayso taas bandaloona layihaha lamana ogola midkaas sababtoo ah cawradii sawiraa jirka marka nin iyo naag wax cawrada ama jirka sawiraayo oo bicaysa marka qofka markau dhaqaaqo ama istaago jirkiisa ku dheg ama markau socdaba jirkiisa ku dhegan taas isaga marka lama ogo haddoo waasiciyana dhib mala walal baraanisa baraanisna ma labisto oo ma labisanayo walal baraanisana ha labisanina burnus waxaa la yidhaha mara kasto oo koofideeda wadato maro kasta oo koofideedu ay ku tolan tahay ayaa burnus la yihahda marka qamiisyada qaarkood waxaa jira waana la gashtaa halkaas waxay kuleeyihiin marka koofi madaxaa saas loo soo geliyaa marka aada maqaaribta aada u isticmaala dadka hadda marokaanka jillaabay dhahay jillaaba marookaanka marka waa burnuska iyadaas maro kasta oo iyada iyo koofideeda ay isku tolan tahay burnusna ma labisanayo walal khifaafa khufafyaalna ma labisana ha labisanina laa talbasun halabisanina ha labisanina ilaa axadun qof maahane laa yajidu aan helaynin an naclayni laba kobood aan helaynin laba dacso oo gasho axad aan helaynin maahan falyalbas ha labiso alkufayni labada qof ha labiso waliyaqdacahumaa ha gooyo asfala min alkacbayni labada anqow hoostooda ha gooyo oo sidii dacasoo kale ha ka dhiga waa qofka in qawga hoos ciribta ha ka jaro in qawga hoostiisa markaa dacaf caadi horan loo gashto un ayuu noqonaya walaa talbasuu ha labisanina shay-an shay oo min athiyaabi dharka ka mida shaygaas oo masahu ou taabtay azacfaraanu zacfaraan ou taabtay wax zacfaraan la geliyey ama maro zacfaraan lehna yaanu labisanina walal warsu iyo warsi warsiguna waa nabaad waa dhir midable waa miraheeda midable marka midabkaasa dharka lagu kalareeya waa huruudda waay warasku waa sida huruuddoo kale mutafaqun muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa xadiidkan soo saareen lafdi limuslim lafdigana muslim baa iskale weyy lafdigan muslim oo isticmaalay laa talbasuudoona ka rabaa sababtoo laa talbasu waa waa nahyi waay waa nahyi laa talbasuu idinma laa yalbasu haddii la yirahdana waa khabarun bimacna nahyi laa yalbasu bimacnaa ma labisto iyounan labisanina laga wado laa talbasu haddii la yidhahdana waa amarkii waay waa nahyi waay haba labisanin tanaana uga xeel dheer marka xukunka ayb xadiidkan marka waxaa laga qaadana axkaam fara badan oo ixraamka ku saabsan iyo axkaam ku saabsan cilmiga cilmiga midda ah waxaa laga qaadanaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey qofka muxrimka muxuu labistaa iyaa la su-aal markaasuu wuxuu ku jawaabay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa ka xaaraamta ah ayuu ku jawaabay yani waxaa la weydiiyey muxuu labisanaa qofka muxrimkaa waxa uunan labisanayn loo ka jawaabay nabiga calayhi salaatu wasalaam hada min xusni ljawaab jawaab ficnaan wa sababta wuxuu labisanaya waa tiro badan yihi waxa uusan labisanaynin baa kooban intaasuu marka sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam saa darteed usluub lxakiim uu ku tilmaamay ibnu xajar fatxulbaariga in badanna qur-aanka waa ku arkaysaa qofku hadduu su-aal ku weydiiyo wax asaga anfacaya loogu jawaabo walow yaysanba ahaanin su-aasha siduu kuu weydiiyaba yaysan ahaanin ninkii reer baadiye nebigu u yimid sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi mata saac rasuul allow saacadda waa goorna su-aashiisa intu ka leexiyo nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh waali wasalama wuxuu ugu jawaabay maa acdabta lahaa su-aal qaloo ugu jawaabay isaga su-aal weydiiyey maxaa u diyaarsatay yiri saacadda qiyaamaha in laga leexi karo su-aal asaga qofka dib loo weydiiyo hadday maslaxo u tahay yacni bimacnaa waxay ka dhigan tahay war su-aashaasi weydii taasay maslaxada kugu jirtaa waxaa kaloo ilahayna qur-aanka kusoo aroortay yasaluunaka maadaa yunfiquun qul maa anfaqtum min khayrin falilwaalidayni walaqrabiina walyataama walmasaakiini wabni sabiil waxay weydiiyeen waxa ay bixinayaan meesha ay ku bixinayana loo tafsiiliyey oo loo sheegay waxa aada bixinaysaan oo wanaag ah oo khayr ah waxaad siisaan waalidkiina masaakiinta jidi musaafirka agoonta waxay waxay weydiiyeen waxa ay bixinayaan meesha ay ku bixinayaan ha loo sheego taasna waxaasoo dhan marka adilada aada ugu tiro badan tahay ayb marka qofka caalimka ama qofka markaas uu wax la bidaayo wax la weydiinayo wuxuu leeyahay mararka qaar qofka inuu su-aasha uga jawaabo marmarna inuusa uga jawaabin oo jawaab kalaba ugu jawaabo oo isaga uusa weydiiyo marmararka qaarna inuunan uga jawaabin oo uu yiraahdo adiga tana dan kuguma jirta iska dhaaf intuba waa leeyahy sababtoo maslaxada waa un ujeedada waxaa weeyaan waa nusxi qofka in loo naseexeeyo loo khayr miraal ayb dadkuna isku wada ma ahan taas marka xadiidka waa laga qaadana oo qofka wax la weydiinaa inuu dadka waaqicooda iyo qaabka ay wax u rabaan iyo fahamkooda uu qiyaasi karo hadduusa qiyaasi karin oo wax kale uga sheekeeyo ama wax asaga diintiisaba dhib ku ah oo ugu jawaabo hadhowna qofkii ay baran uu kusoo baxo taa iyada usluub alxakiim ma aha mar hadda hadda waktigan aaday muhiim u tahay tanoo kale sababta ah waxaa weyaan dadkii waxaad arkaysaa su-aalo waxaa la weydiinaa qof aan dan su-aal aan dan ugu jirno weydiina taasoo kale marka in wax dan ugu jira loo sheego ku soo haddii marka lala duubto la yiraahdo laakiin maxaa su-aasha uga jawaabi weysa su-aasha maxaa uga jawaabi weysa waa dhibaata maha su-aal walbaa munaasab maaha in laga jawaabo mararaysan munaasab ahayn marmaraa jawaabta jawaab aan ahayn in la siiyo ay tahay marna waa u munaasab in wixii laga jawaabo wax walbana waxaa la dejinaa meesha ay leedahay waxaa kaloo xadiidka marka axkaamta xiraamka taas marka culimadu waxay uga bixiyaan aadaab eh, eh, eh, lfatwa wlmustafti iyo ayay xadiidkan usoo qaata lidalika bukhaari xadiidkan kitaabu lcilmina waa ku dhigay kitaablcilmina wau ku dhigay ayb waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya marka laa talbasu alqumusa ama laa yalbasu lqamiisa qamiis ma labisto ama yaanu labisaninba qamiisku marka isagu waxa uu yahay eh, wuxuu u yahay wax kasta oo waxaa soo gelaya marka isaga toltolan oo ku tolan jirkaaga ku cabiro awalan culamadu waxay ku ijmaaceen xadiidkan horta cidda looga hadlaayo inta hore o dhan waa ninka laa talbasu alqumusa wala alcamaa'ima wala alsaraawiilaati wala albaraanisa wala alkhifaafa kuwayaalkaas oo dhan marka waxay ku socdaan eh, ninka waa ijmaac waa arrinta laa yalbasu lmuxrimu markuu nebigu leeyahay ninka ujeedaa ninka amaa naagtu iyada dhar taltalan waa gashanaysa madaxeedana waa dabooleysaa dabcan qaybtan marka waxaa looga hadlaya waa ninka ayb oo ibnulmundir wuxuu yihi ajmacuu calaa ana lilmarati calaa ana lilmar'ati lubsa jamiici maa dukira naagta waxa ay leedahay buu yidhi inay labisato wixii la sheego dhan in waa labisan karta wainamaa tashtariku maca arajuli fii manci thawb aladii masahu zacfaraanu aw ilwaasu ninka iyo naagtu waxay iskala mid yihiin inta dambe maro zacfaraan lagu taabtay naagna looma ogola ninna looma ogola maro huruuddaas warsigaa la geliyey ninna looma ogola naagna looma ogola laakiin inta hore ninka keliyay gaar ku tahay intaa waa la gartaan malayna qamiiska isaga marka waxaa soo gelayo dhar kastoo marka toltolon baa soo gelaya oo shaati iyo wixii lamida camaaimta iyo baraanistana waxaa soo gelaya wax walba madaxa la saaro koofida waa xaaraam maxaa yeele waxa loo xarimaayo eh, cimaamad wax kastoo madaxa la saara ama lagu duubo burnuskana koofi madaxa gasho ayay leedahay labadaanuu nebigu tilmaamay sala allahu alayh ali wasalam laakiin wax walbo oo madaxa lagu daboolo oo jirkaaga ku dhegan ayaa mamnuuc marka aan leena ufiirsado ixtiraazaad wax walba madaxa la geliyo koofidaana soo gelayso gelaysa koofidada qami ma aha cimaamadna hadda ma aha burnusna ma ah oo hadda mare ay ku dhex tolan tahay ma jirto lama ogola wahaakada nacam safaleyti aad ku xirto iyo wixii cimaamad oo kale uga dhigto iyadana lama ogola marka aan leenahay madaxa waa inuu ku dhegan yahayna waxaa ku baxaaya wixii aan madaxa ku dheganayn ee madaxaaga asturi karo sida dalladoo kale dallada dalladda waa la ogolyahay teendha inaad gasho oo aada harsato waa la ogolyahay madaxaagu teendhada waa qarinaya laakiin adiga kuguma degano marka lamid maa koofi waxaa la diidaya marka waxaa weeyaan wixii adiga korkaada ku dhegan wey wala khifaafa qofna waxaa soo gelaya wax walboo lugta lagu asturo wax walba oo ilaa an qawyada asturo iskaalsadii baa qofkii macnihiisa le waxaa sidoo kale le kabaha buudka ah oo ilaa iyo anqa ka sara maraayo lama ogola waxaasoo dhan qofka ayaa la sheegay laakiin kulligood waa intaasna marka waa uga owle uga sii owleysan yihiin xukunka kadib wala khifaafa ilaa axadun laa yajidu naclayni axad aan laba kabood helaynin maaha qofku marka hadduusan laba kabood haysanin dacas ou gashto qof waa labisa karaa buudna sidoo kale waa qaadan karaa hadii qof la weysan labudka iyo qofkaas ku macno laakiin marka muxuu sameynaa waa inuu gooyo sidii dacaskoo kale ka ou ka gooyo eh, qufkoo kale wuxuu ka goynaa ciribta hoostiisa hoostiisau ka goynaya marka si saa meesha ugu haddii marka dacas oo waayo sidaas oo qof ku labisto fidyama ku waajibaysaa maadaama shay awal eh, xaaraam ka ahaa uu banaystay ama uu u banaanaaday lagama rabo fidyo cinda jumhuur culamaa agtooda xanafiyada waxay qabaan inay fidyo ku waajibayso laakiin nebigu ma sheegin sala allahu alayh ali wasalam halkaanuu nebiga ku cadayn lahay haddii fidyo ay jirto marka ninkii aan dacas haysanin qof la bistaahi hoos unbuu ka goynayaa wax fidyaana lagama rabo intaas marka iyada waa taas waxaa kalay jumhuurta iyo xanaabilada isku hayaan xadiidkanna waxaa kamid in la gooyo qofka ma la goynaa mase lama goynaayo jumhuur alculamaa xadiidka daahirkiisay raaceen waxay yidhaahdeen waa la jara haddaad mar kaga haysanin ood kuf haysato kufki waxaad ka jaraysaa anqowga hoostiisa ayaa laga jarayaa imaam axmed ibnu xambal riwaayada agtiisa mashhuurka ka ah culammada xanaabilada qaar badanna ay u gargaaraan lama jaraayo yihin waxayna qabsanayaan xadiid ibni cabaas oo isna bukhaari ku sugan nebigaa la weydiiyey markaasuu wuxuu yidhi qufna yuusan labisanin ilaa an laa yajida naclayni ilaa inuusan laba kabood helaynin ma aha bis waliyaqdachumaa ma sheegin xadiid ibni cabaas kuma jirto waliyaqdachumaa marka waxay dhaheen kaasaa dambeeyey oo xajatulwadaaci sanadkii nabigu xajkiisa ugu dambeeyey ayaa xadiidka ibnu cabaas mawqi wuxuu nabigu ka sheegay carafa dhexdeeda oo xajatulwadaaci ahayd kanna waxay yidhaahdeen xadiis ibni cumarna waa ku waqti hore u ahaa saa darteed waxay dhaheen midkaas ibnu cabaas ee walayqdachumaa aysan ku jirin aan qaadanaynaa bay dhaheen jumhuurtuna waxay ku xujiyeen min baabi labadan xadiid naski naasikh iyo iskuma ahane mudlaq iyo muqayadi isku yihiin kaas ibnu cabaas maadaama laga aamuso waa mutlaq dalaaladiis waa dalaalo mutlaqa kanna dalaaladiis waa dalaalo waa muqayad muqayadkii mulaqana waxaa wey mulaq waxaa lagu xambaaraa muqayad marka labada xadiidna waa isku fasirayna wahada madhab huwa raaji madhabkaasaa raajica sababto ah labada xadiid waa camal siinay iyaga naskiguna ixtimaal iyo wax lamida kuma sugnaa kan kale iyaduna marka waxaa kale ay yidhaahdeen weliba aad waxaa ugu nusreeyey ibnu lqayim qowlkaas xanaabilada kitaabkiisa zaadulmacaadka lmaalaa ku sugan qof in la googooyo lmaalaa ku sugan culamadu waxay ugu jawaabeen shaarica ah amray idaacatulmaal maba aha mar hadduu nebigu amray sala allahu alayh ali wasalam idaacatlmaal ma ahanin mar kale waxay yidhaahdeen xagga min xaysu alquwa sanadka ibnu cabaasaa xoog badan xaafidku waa diiday wuxuu yidhi xadiid ibnu cumar sanadka uu ku yimid waa sanad asaxul asaaniid ah sabab marka wuxuu yidhi ugu noqonaa hadal saasoo kale ayaa marka uu sheegay calaa kulli xaal min xaysu sanadka kan ibnu cumara xoog badan Eh, hadday jamci noqotana de qowlka jumhuurta jamcigu uu ku socdaa ayb laa talbasu lqumus ha labisanina walalcamaaimana ha labisanina cimaamado wala saraawiilaatina ha labisanina walalbaraanisa baraanisna ha labisanina burnusku waa qamiiskii koofida isku tolan walalkhifaafana ha labisanina ilaa axadun qof ma ahani laa yajidunna naclayni laba kabood aan helaynin falyalbas ilkufayni laba qofood ha labisto waliyaqdachumaa ha gooyo labada qof asfala min alkacbayni labada anqow hoostooda waxaa laga qaadanaa marka anqowgu inuu yahay labada laf ee soo taagan ee cagta kusoo taagan waa anqow waa iska macruuf laakiin luqawiyiinta qaara ah waxay leeyihin anqowgu halkaas maaha sida xanafiyadoo kale waxay leeyihin anqowga waxaa weeyaan waa cagta korkeeda anqow la yiraahda laakiin taas waxaa diidaya midkaan waliyaqdacumaa asfala min alkacbayn anqawiyada hoosteeda ha gooyaan iyo marka anqaw lugta korkeeda uu yahay meeshaas maa la gooyna haddii la gooyas maxaa la xera walaa talbasuu shaya min aiyaabi masahu zacfaraan wala lwars mutafaqu calayhi lafdi lmuslim wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxay tiri kuntu waxaan ahaa udayibu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama kuntu waxaan ahaa udayibu inaan udginaayo rasuulallahi rasuulka sala allahu alayh waali wasalama liixraamihi xarmashadiisa agteeda qabla an yurima intlixraamihi ixraamkiisa dartiisa qabla an yuxrima intuusan xarmanin ka hor ayaan udginaayo walixillihi iyo xalaal noqoshadiisa qabla an yaduufa intuusan dawaafin bilbeyti beyti intuusan dawaafin ka hor mutafaqun calayhi bukhaari muslim baa xadiidkan soo saaray xadiidkan isagana waxaa laga qaadanayaa in barafuun aan la ogolayn qofka muxrimkaa ah barafuun aan loo ogolayn xaggee laga qaadanaa fahamkaas waxaa laga qaadanaa caaisho waxay tiri nebigan barafuun mari jiray qabla an yuxrima iyo xillihi bay tiri markau xalaaloobo iyo intuusan xarmaninaan u mari jiray meeshaas marka maxaa ku jira inta uu inta uu ixraamka ku jiro inaan barafuun loo mari jirin taasoo marka ayaa ayaa laga qaata xugun marka waa xugunkaas oo dhiig qofka inaan loo ogolay xadiidkii yacla bnu umayana waaba sheegayba oo yacla bnu umaya qisadii yacla bnu umaya inuu arkay nabiga caleyhi isalaatu wasalaam aa nin u yimid isagoo markaas uu iska soo mariyey jubadna wato barafuunna uu darkiisa iyo korkiisaba uu ka da-ayo muxrimowna ah markaasuu nabiga yacla bnu umaya cumaro wuxuu ku yidhi rasuul waxyiga rasuulkao loo waxyoonayo tusayi ninkaa ninkaasaa marka soo galay oo yimid markaasuu nabiga caleyhi salatu salaam wuxuu weydiiyey eh, arrintaasa wax ka weydiiyey xraamka ku saabsan see yeelaa buu buuyii markaasuu nebiga cabaar aamusay waa dididay markaasuu cumar u yeeray yacla bnu umaya kaala fiiriyey waatan iyadoo loo waxyoonaya nabiga caleyhi isalaatu wasalaam markaasuu nabigu wuxuu yidhi alqi canka aljubba jubbadan iska tuur dhig waqsil nafsaka can iib o qaal nafsadaada ama korkaada waxaad ka dhaqdaa iyo barafuunka ka dhaq wasnac maa kunta tasnacu fii xajika wixi aada xajkaaga ku sameey jirtayna ku sameey bimacnaa wixii marka aada xaajiga tahay aada ka tegi jirtay ka tag waay macnaheeda sababto xaj xajku waa yaqaana isaga ninka al carabtu waa xaji jireen hada nebiga waxau yidhi wixii xaj marka aada ku jirto xaaraam ka ahaa jiray ka fogow hadda ayb marka taa waxaa laga qaadanaya marka ujeedadu ay tahay in barafuunku qofka muxrimkaa ah mamnuucun ka xadiidka ogow mas'ale labaadna waa wataa faa-iido labaad faa-iido waxay tahay in la ogol yahay barafuunku qabla alixraam inaad barafuun ismariso adoo muxrima hakaasii kaasii ura haddii la rabo barafuunka hakaasoo kaasoo carfa ujeeda laba masalo marka labay kale tahay adoo muxrima inaad barafuun marsato lama ogola laakiin inta aadan ixraamanin barafuunka aada marsato dhibaataa ma laha waa ku haysa kartaa istidaamatu diibaa xadiidkau raacay nacam aabihiis iyo awowgiis waa khilaaf ibn xajar sida uu sheegaya sheegay waxaa kaloo marka bukhaari uu wariyey bisanadii can saciid ibni jubayr wuxuu yidhi saciid kaana bnu cumar yadahinu bizayd ibn cumar saliidou ku subkan jiray barafuun iyo ma marsa jirin oo barafuunka iska ilaalin jiray intuusa exraaman nin ka hor markaasaa eh, mansuur bnu lmuctamir iyo ibraahim nakaci wuxuu ku yidhi arrintaan ibn cumaraa samay jiray ka waran barafuunka ibn cumar inuu qofku ku daa'im noqdo qabla alixraam inuu barafuun marsado uu ku daa'im noqdo waa diidi jiray markaasu wuxuu yihi ibraahim naqaci maa tasnacu biqowlihi ibn cumar qowlkiisa maxaa ku falay bimacnaa wuxuu ujeedaa xadiidkii baaba joogeen oo caaishaa werinaysa ibn cumar warkiisa maxaa ku falaysa maa tasnacu biqowlihi bukhaari baa werinaya surdiga kitaabka ayuu ku werinaya xaafidkana marka waa tacliiqiye wuxuu yihi wayu'khadu minhu waxaa laga qaadanaya xadiidkan ana almafzaca fi nnawaasili ila sunani meesha loo argagaxaayo oo loo cararaayo marka ay waxyaabo cusub masaa-il cusub iyo wax lamida ay yimaadaan waa sunankooda haddii dadku isqabtaan sunnadaa dadka kala bixinaysa wayu'khadu minhu ana almafzaca fi lnawaasili ila sunani wa anahu mustagnan biha can aaraai rijaali waxaa looga kaaftoomaa sunnada rijaasha aaraa'doodaa looga kaaftoomaa wa fiiha almuqnac wax lagu qancana ku sugan ama wafiiha almuqnic wax qanciya qofka ayaa sunada ku sugan hadalkaas markuu tacaliiqay isaguna naam ayb lidalika marka saalim waa ka tegey liajli wuxuu uga tegay marka aabihiis iyo awowgiisa u khilaafay xadiidka dartiisa naam taasna waa sheegay alxaafid ibn xajar raximah llahu tacaala ayb kuntu udayibu rasuul allahi baan barafuumin jiray udaan udgin jiray liixraabihi xarmashadiisa darteed qabla an yuxrima intausa xarmanin kahor naam marka marka laleeyahay maa tasnacu biqowlihi iyo eh, almafsac marka la argagaxa adiin nawaazil ama ama dood ay timaado sunada loo noqdo iyo yani aaraada rijaasha iyo sunada sunada la hormarinaa iyo ma aha in ibni cumar la liidaayo ma aha maa tasnacu biqowlihi liidid ma aha waxaa weya ibni cumar qowlkiisa seed yeelay iyadoo qowlkii nabiga uu yaalo sala allahu alayh ali wasalam qofka muminkaana ah de ibn cumar iyo nebiga nebigaa loo soo diray inuu ku dayo laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana haddii marka keyru ibni cumar la yiraahdo saas oo kale wax dhibaataa ma laha qofka muqalidkaa ah, laakiin waxaan oo kale ma dhegeysan karo nusuusta noocan oo kalea ah ma maqli kara ma dhegeysan kara culimadaa meel looga dhacay u leeyahay culimadii meel loogama dhacin culimadii ninka caayaa meel uga dhacay laakiin doon la caaynin loona cudur daaro laakin la yiraa waa sunankaa loo argagaxo sunaa nebigaa wax daaweynaysa haddii la yihaahdo taa iyada marka dhibaata mala saa daraadeed qofka waa inuu qanaacadiisa diiniga uu leeyahay khaasatan qofka daalibulcilmiga inuu masaa-isha fiirfiiriyo meesha isaga daliil ula raajix noqoto inuu raaca wain kaana hadduu doono qof sheekh u aha ah, khilaafsan taas muhiimaada waxaa alla u ku weydiinaya adigu qanaacadaada aada qanacsan tahay hadday ku dhisan tahay waxa weeyaan xaq hadday ku dhisan tahay cilmigaas inta uu ku gaarsiinayo haddii cilmigaas uu cilmi eh, kala saari karo uu yahay qofkii inuu marka taas ku camal falo leanna qofka nebiga unbaa la su-aala qiyaama axad kale makhluuqaanoo la weydiinayo ma jiro marka salafkuna saasay ahaa jireen waa ka buuxdaa iyadoo cumar la khilaafayo abubakar iyadoo masalo oo si u yiri laleeyahay maya xadiidka rasuulkaa la hormarina yani maaha abubakar iyo cumar inay xadiidka nabiga iyagoo ujeedo ay khilaafayaan maaha oy kas nabiga u ukhilaafayo sala allahu alayh ali wasalam inaynan soo gaarin iska dhici marka de haddii asxaabtii iyo dadkii cilmiga badnaa saas laleeyahay de dadkeenna dambo sunnaduba ay ku tahay ninka eh, ugu roon u dadaalay maxaad umalaynaa oo inta ka qarsoonaan karta ay ka badan tahay inta uu yaqaaniyo taa iyado weligood culimada dabci uma aysan ahan naam taqliidka ah, indhahala culimada dabci uma ahaan jiri xataa culimmada zamankan soo gaartay dadka waa ka canaano jireen qabla an yuxrima intuusan xarmanin ka hor ayaan u mari jiray walixillihina waa udgin jiray marka xalaaloogidiisa darteed qabla an yaduufa bilbeyt intuusan beytka dawaaftan waa dawaaful ifaadaha sababtoo ah qofka laba jeeroo taxallulaa xajka marka la joogo maalinta tobnaad ee uu soo baxo meesha la yiraahdo carafaad markuu ka imaado habeenka maalinta habeenka tobnaad musdelifo uu salaadihii kusoo jamciyo maqribkii ceshihii ou baryo habeenkii subaxi uu soo dhaqaaqo qoraxda markay soo baxdo wuxuu tuurayaa marka jamrat alcaqaba ayuu tuurayaa toddoba dhagax ku tuuraa dhagxaantaas markuu tuurto xallu al asqaru gelaa qofka wuxuu xalaaloobayaa xalaaloobid yax wax kasta oo awal xaaraamka ahaa muxaramaadka hadda aan soo sheegnay ee toddobada ahaa lix kamida u banaanaanayso ilaa hal maani halka waa maxay naagtiisa ma jimaaci kara taas kusallo ayaa kaxayayuu ka xayirnaana marka markuu dawaafka marka waxay ka wadaa caaisha radia allahu canha nebigu markau jamrada tuurtay waa xalaaloobay ma ogtaha taxallulil awal oo xalaaloobay markaasay barafuun ku dhali qabla an yaduufa bilbeyti intuusan maka aadin uusan soo dawaafan ilaa maalintaas acmaasha layska raba sida xadiidka jaabir aan ku arki doonno dhagaxuu tuurayaa waa gowracaa waa xeeranaa dawaaf bilbeyt waa soo sameynaa afar camal baa la sameeya marka intuusan dawaaf aagin ayay barafuunka u mari jirtay muttafaqun caleyh xadiidka bukhaari muslim baa soo saaray wacan cusmaana bni cafaani cafaanin an cusmaana bni cafaana radia allahu canhu waxaa laga wariyay ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka qaala waxa uu yidhi laa yankixu lmuxrimu muxrimka ma nikaaxsado walaa yunkixu mana guuriyo oo ma nikaaxiyo isaga walaa yaxdubu mana doono oo khidbo ma sameeyo rawaahu muslim xadiidka muslim baa weriye xadiidkana waxaa laga qaadanaya laa yankixu lmuxrimu waa min nakaxa yankixu oo waxaa laga bixiyey hulaati walaa yunkixuna waxaa laga bixiyey ankaxa oo afcala ficil rubaaci baa laga bixiyey marka hulaasiga haddii uu rubaaci masiida ou noqdo waxbaa ku ziyaadaya hadduu laasimahay mutacadi u noqonay aka marka laa yankixu lmuxrimu muxrimku ma nikaaxsayo isaga waa laasimaa walaa yunkixu ma nikaaxiyo eyrahu eyrkiis ma nikaaxiyo mutacadi bau noqday markaas oo marka yau nikaaxina gabadhiisuusan nikaaxinaynin nikaax loo wakiishayuusan nikaaxaynin wahaa walaa yakdubu mana doono oo naag ma doono sidoo kale cidna uma doono ayb rawaahu muslimun xadiidku muslim baa weriy marka nikaaxina adi in qofka muxrimkaa nikaax u xaaraamkaya xadiidkaana laga qaadana waxaa jira laakiin xadiidkii maymuuna qisadeeda iyada ahayd ibnu cabaas uu werinayo uu yidhi tazawaja rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama maymuunata wa huwa muxrimun nebiga maymuuna guursaday isagoo muxrim iyo kan seen loo jamcina culamada qaar waxay dhahen nebigu khaas ku ahay inuu isagoo xaalatu xiraam ku jiro uu guursan karo qaarna waxay yidhaahdeen waana sida loo badan yahay xadiidkan wahmi baa ku jira tazawaja rasuul lah sal l slam huwa xalaal ayaa saxaaba ee wahuwa muxrim ma ah raawiga umaleey wahmi baa ku jiray dhaheen culamada in badan oo kamid a ah. lianna waxaa caddaynaya abuu raafic abuu raafic oo nebiga iyo iyo maymuuna yacni safiir u kale ahaa oo isaga la socday guurka nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi tazawaja rasuul lah sal l slam maymunata wahuwa xalaalun buu yihi riwaayadaas abuu raaficaana toosan marka midaan marka ibnu cabaas waxaa wahmi baa ku jira saxiixulbukhaarigay kusoo aroortay iyado laftirkeeda ogow laakiin marka wahuwa muxrimun taas baa wahmi ku jira xadiidkan isaga marka fi maxalihi ma guursan karo qofka muxrimkaa mana guurin karo laakiin amaa xadiidu maymuna qisada in isagoo xalaala uu nikaaxsaday ayaa sax oo lagu qaadaya wacan abi qataadata alansaariyi radia allahu canhu waxaa laga wariyey abu qataada alxaris ibnu ribciy ayaa la dhihi jire fii qisati saydihi ugaarkiisii alximaara dameerka oo ugaaray qisadii ku saabsanayd dameerkii day alwaxshiya dameer farowga ahaa fii qisati fii qisati saydihi alximaara waxaa weya marka waa masdarun udiifa ilaa faacilihi mafcuulkiina qaatay fii qisati saydihi isaga ugaaristiisa saa ugaaray faacilki waa damiirkaas waaa mudaaf ilayhi waa masder loo adeefiyo faacilkiisa mafcuulkiina ah waa alximaara waxa la ugaara isaga maxaa yeele masderku waa tou camal fali jira camalun ficli fii qisati saydihi ugaarkii ugaaridiisa qisadii ku saabsaneed alximaara dameer oo ugaaray alwaxshiya ee dameer farowga ah wa huwa isaga oo hayru muxrimin muxrim aan ahayn abu qataada markuu dameer dameer farowga isoo ugaarayo muxrim ma usan wa huwa isaga oo gayru muxrimin aan muxrim ahayn qaala waxa uu yidhi faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam liasxaabihi asxaabtiisii baa marka nebiga wuxuu ku yidhi wa kaanuu muxrimiina asxaabtu muxrimiin bay ahaayeene hal minkum axadun amarahu hal minkum idinka mid yahay idinka axadun axad axadkaas oo amarahu amray oo mase ashaara ileyhi u tilmaamay bishayin wax un ugu tilmaamay qof wax un ugu tilmaamay oo farta ugu tilmaamay ama ul ugu tilmaamay ama si un ugu tilmaamay ma idinku jiraa qaaluu waxay yidhahdeen laa maya qaala wuxuu yihi fakuluu cuna maa baqiya waxaa haray oo min laxmi hilibkiisa ah muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa xadiidka soo saaray xadiidkan waxaa laga qaadanaya waxa weeyaan abu qataada asaga muxrim ma ahayn markuu soo ugaarayo sida xadiidkuba uu tilmaamayo marka uu soo ugaaray weliba waa eriyey dameerfarow aada u eriyey markau aad u bursaday ayaa asxaabta waxay yidhaahdeen unduruu ilaa haada war ninkaan fiiriya waxuu sameynaa oo ku qosqosleen laakiin uma aysan tilmaamin mana u tilmaamin umana aysan kaalmaynin dameerkii marka dameer farowgii markuu soo ugaaray ayuu hilibkii u keenay waa ka joogsadeen asxaabta nabigay su-aaleen sala allahu alayh ali wasalama taana marka waxay tusayda xalaal meeradnimadooda wax walba inaysan ku qamaami jirin ay meeshaan cuntaa taalo ama lacagaa taalo isaga qamaam ma ah imaanku waa inuu qof ka celiyo waxaas markay weydiiyana nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh ali wasalama war ma jiraa qof idinka idinkamid ah oo amray su-aashaan marka waxaa laga qaadanaa xukunkay saameyn ku yeelalahay oo haddii mid iyaga kamida e, u amri lahaa kaas amray ma ma uusan u banaanaa lahay ila waa muxrim mogta ugaa ugaarti waa ka xaaraam haddaad tilmaanto iyo haddaad adigu soo ugaarto isku mid waay ila shaqadii waa qabatay halkaa marka qaacido waxaa laga qaadanaa qofka dembigu hadduu la baashiray iyo hadduusan la baashirin laakiin si kale oo oo dembiga u sameeyo soo wada gelaa ilahay wuxuu yihi idin bacata ashqaaha reer kadaba sacuud biawaaha id inbacata ashqaaha marka aayaadka qaarna reer samuud marka facaqaruuha hashibay sayla guriyeen damiir jamca laga dhigay meeshaas facaqaruuha waa fayla gooyeen ayagoo dhan laga nabiguna muxuu yihi sala allahu alayh wali wasalama inbacata calayha rajulun maniicun fii qowmihi waxaa usoo banbaxay yiraasha nin maniicun fii qowmihi nin kibir badan oo dadkiisa isku yani faanfaaninayo oo kaasaa marka faylo gooye hal ninaa faylo gooyey muhiimku waxaa ah waa macalshaahidka hal ninaa boqno gooye hasha laakiin kulligooda alla u ka cabiray oo alla wuxuu yihi facaqaruuha ayagoo dhan marka maxaa yeele waxay isugu jireen mid mid sameeyey ficilkii iyo mid raalli ka ahay kulligood waa wada samey mara haddii meel dembi lagu sameyna aada wax ka qosqosleysaa ku jirtaa dembiayb tanna waa lamid mid amray ma idinku jira maya mid shay ugu tilmaamo farta ku fiiqa ma jiraa oo ushairi lahaa ma xalaal idin ma ahaan lahayn sababtoo sida inaad idinka ugaarteenay lamid noqon lahayd qaaluu waxay dhaheen laa maya qaala marka wuxuu yii haddaba adaydayda haddaydnan idinkii la baashirin aydnan na amrin oo la idiin keenay hilibka iska cuna taasaa marka laga qaad fakuluu cuna maa baqiya min laxmihi wixii horo hilibkiisa kamida muttafaqun caleyh bukhaari marka xadiidkan wuxuu ku baabaystay baabun laa yushiiru lmuxrimu ila asaydi likay yasqaadahu lxalaalu wuxuu u baabaystay wuxuu yidhi qofka muxrimkaa ah ma ishaaro ugaar meel marayso ma tilmaamo si uu u ugaaro nin xalaal ah taas marka baabkan xadiidka aada u waafajiye xadiidka ku-xigana fiirma wa can isacbi bni jataamata allaytiyi radia allahu canhu waxaa laga wariyey anahu ahdaa lirasuulillahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulkuu usoo hadiyeeyey ximaaran dameer waxshiyan oo dameer farow ah wahuwa isaga oo bilabwa meesha layraa joogo alabwa waa meel maki madiina udhaxaysa alabwa halkaasuu jooga aw amase biwadaan meeshaa wadaan layraa buu joogo faraddahu caleyhi nabi waa ku celiyey riwaayo waxay leedahay waxau u keenay biwarikihi dameer dhan uma keenine sintiisuu u keenay sinti ayb faraddahu caleyhi nabi waa ku radiyey marka waa ku celiyey wa qaala wuxuuna yidhi inaa anagu lam naruddahu ma aanan celinin calayka adiga korkaaga lam narudda ma aanan celinin bu dameer farowgaan caleyka adiga korkaaga kuma aanan soo celinin ilaa anaa xurumun in anagu muxrimiin nahay maaha ilaa anaa anagu xurumun ay muxrimuuna kuwa xarman inaan nahay maaha muxrimiinaan nahay marka anagu ma cuni karnilibka ku celiyey nabiga asacb bnu jataama muttafaqun caleyhi buhaari muslim baa xadiidka soo saaray bukhaari xadiidkan wuxuu u baabaystay isagana fiiri wuxuu yidhi baabun idaa ahdaa lilmuxrimi ximaaran waxshiyan lam yaqbal qofka muxrimka dartiisa hada usoo hadiyeeyey oo u keenay ugaar qofka muxrimkaa ma qaadanayo ma aqbalayo marka tabwiibka bukhaari wuxuu tusaa labada xadiis inuu jamcinayo xadiidkan marka waxaad moodaa kii hore inuu ka hor imaanayo kii horena nebiga cunuu yidhi kana wuxuu yidhi ha cuninina sababto annagu nahay ma cunayni see loo jamcina marka waxaa lagu jamciyey marka culamada jumhuurta ay ku jamciyeen haddii adiga aada og tahay ama qariina ay jirto ninkan aan muxrimka ahayn inuu adiga kuusoo ugaaray ugaarkaan inuu adiga kuusoo dilay haddaad og tahay waa ku diideysaa mafahantee marka nebigu ka-annahu qariino wuxuu ogaaday ninkaanu inuu ugaarkaan nebigu usoo ugaaray dartiis marka isagoo og nebigu inuu muxrim yahay ugaar usoo dilay nebiguna saasuu ku diiday sala allahu alayh ali wasalam tii hore laakiin waxay ahayd shuqul kuma lahayn abuu qataadana inuu naftiisa usoo ugaaranayo ayaa marka ka muuqato naam saa markii ay xaalad marka hadday saa tahay waa banaan taha qofku marka inuu haddaadan adiga ku jirin u tilmaamin adiga inuu kuusoo ugaaray oo meesha uu kugu ogaano aadan ogeyn ninkaani waa cuni kartaa laakiin hadduu meesha kuugu ogaayo adiga oo kuusoo ugaaray ama aada adigu kaalmaysay ma cuni kartid labada xadiis saasaa laba maslagoo kalaa jirto xanafiyadu waxay leeyihiin waa la cuni karaa masay haddaadan adiga ugaarin oo adiga ama lagu soo ugaaro ama adiga u tilmaan waa cuni kartaa mutlaqan cagsigooda waxaa ah marka madhabu cali bin abi aalib iyo eh, ibnu cabaas iyo ibnu cumar iyo layt ibnu sacad iyo thawri iyo isxaaq ay ku tageen almancu mutlaqan inanba la cuni karin ama ha lagu soo ugaaro ama yaan lagu ugaari saddex ma mataa marka intaas almancu mutlaqan aljawaazu mutlaqan iyo atafsiil waxaana raajix tafsiil in la yidhaah hadduu adiga kuusoo ugaaray ad og tahay amaad malaynaysan malaynaysana iska dhaaftay wa xadiidi sacbi ibni jasaama haddii aa ninkan uusa meesha kuugu ogeyn ood iska soo horbaxdeen oo meesha isku aragteen ugaarna oo kuu keena adiguna aada muxrimta waa cuni kartaa amagarta marka madhabkaa tafsiilka ayaa marka culamadu ay ku jamciyeen xadiidkan bukhaarina madhabkiisa waa saas wacan caaishata radia allahu canha waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanaa dabeecad wanaagga nebiga caleyh salaatu wasalaam hadiyadaa loo keenay hadiyadii maanic sharci ahayd maanic sharci ah ayaa ku yimi sharcigiina dembi kama gelin nabiga caleyhi salaatu wasalaam qofkii hadiyada u keenayna coqdad kuma uusan ee wuxuu yidhi war annaga waa kaa qaadan lahayna diyadaadee muxrimiinaan nahay intaa un baa naga celisa war qofka haddii uu marka sabab sharci uu qofka wax u soo hadiyey ama uu wax fiican kala hadlaayo laakiin sharciga uusan rugseyneynin waa inuu u sheego waxaan sharciga ayaan noo banaynin ee haddii aysan sidaan ahaa lahayn hadiyadaada ma necbanin annaga inuu qofka saa-iliyo <clears throat> saasaa marka laga qaadana wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi qaala rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi khamsun shan min addawaabi oo waxyaabaa dhulka ku kutuba kamida kulluhunna dhammaantood fawaasiqu waa kuwa marka fawaasiqa wax dhiba yuqtalna waa la dilaa fi lxarami xaramka dhexdiisa waa lagu dilaa xaramka dhexdiisa waa lagu dilaa oo ugaartii adiga lagaa reebay inaad aad daa aada samayso lagaa reebay shantaani kuma jiraan waa kuu banaan hamsun shan naam oo mina dawaabi kamida kulluhuna dhammaantood faasiq weeyaan ama fawaasiq faasiqyaal yuqtalna waa la dilaa fi lxarami xaramka dhexdiisa ayaa lagu dilaa alguraabu tukaha dukaha riwaayaadka qaar waxay le alguraabu alabqac alabqac ya fi lxarami walxilli iyo xilliga xaramka unbaan de xajka axkaamtiisaan ku jirnaa marka xaramka unbaa maxalushaahidka u keensada xilligana dabcan waa lagu dilaa hadii xaramkii la ogolaaday xilliga min baabi ulaa yuqtalna alguraabu dukaa walxidaatu dafada dafada maasaaniyan shimbirta oo haado oo hilibkii dad ka dafta wax lamidka waalcaqrabu dibqalooca waalfa'ratu dooliga waalkalbu alcaquuru iyo eyga faylagooyaha intaan alkalbu alcaquur culamada qaar waxay ku fasirayaan nibaaxa shabeelka yaa lagu calaa kulli xaal waxaa weye shantan gooniya loo sheegay cillada ku jirta waa maxay oo loo dilaayo dhammaantood waa wada mugdi waa qofka ay dhibaayo dhammaantood qofka ayay dhibaayo wax kastoo marka cilladan leh waa la haleeshiinaa shantan wax kasta oo cillatul liidaa qofka dhibaayo oo ku xadgudbaayo waa ku dili karaa ha cilli iyo xaram labada alguraabu dukaa waalxidaatu iyo dafada waalcaqrabu dibqalooca waalfa'ratu doolina iyada hadda dadkiibu marka alaabtoodu ka googooyna waxyaaba badan bau ku samayna dhamaan waalkalbu lcaquuru iyo faylogooyaha dugaaga qaar marka sabca dugaaga ay ku fasiraan eygan faylogooyaha dugaagaa laga wadaa bay leeyihi nacam muttafaqun caleyh xadiidka bukhaari muslim baa soo saaray wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma waxaa laga wariyay an nabiya sala allahu alayh ali wasalam nebiga ixtajama waa istoobay wahuwa isaga oo muxrimun muxrim ah nebiga isagoo muxrim oo istoobay oo xarman ayb muttafaqun caleyhi buhaari muslim baa xadiidkan soo saaray ayb xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa waa istoobay macnaheed qof inuu istoobi karo isagoo muxrim xaj xarman oo taas aysa xajkiisa waxba udhibeyn meelaha marka meesha nebiga uu iska toobay weliba riwaaya tilmaamayso madaxiisa dhexbartankiisa iska tooda madaxu iska tooda xanuushaanka meeshaan loo keenayna waaba taas sababtoo qofku markuu istoogayo waxaa qasaba tinta meelaha meelaha qofku iska toobayo tinta waa uu kollaytaba waa waa waa in laga xiiray u baahanaysaa meelahaas ayb mar haddii nebigu istoobay isagana khaas kuma aha dabcan dadkao dhan ay banaan tahay dadkuna iskutin maaha aha dadkuna iskutin ma marka qofku waxaa laga yaabaa mararka qaar inuu madaxa inuu iska toobo u baahan yahay kinta meelaha ku dhow dhow inuu marka xiiro ama uu uu yareeyo si si fiican aalada laysku tooba meeshii ula baashay culamada marka saa darteed waxay yidhaahdaan hadda tintii in la xiiro ama la jaro qof muxrima uma aysan banaanayn see la yeelaa marka masaladaas imaamu nawowi isaga wuxuu yidhi hadday daruuro keento daruuro u baahinayso inuu istoobo xaalatu xraamna uu ku jiro timaha waa iska xeeri karaa waana iska waa istoobi karaa fidyana waa ku waajibaysa fidye ayaa ku waajibaysa fidye ayaa ku waajiba fidyada xadiidka soo socdaa noo sheegaya qadrigeed intuu haddii daruura la-aan inuu istoobana maba banaanaba iyada iyadoon wax daruuraa jirin qofku inuu istoobo maba banaano labadaas u kala qeybiye alimaam nawowi sheekhulislaam ibnu taymiya iyo culamaa in badan qaar badan oo kamidana waxay dhaheen hadday daruuro keento qofku waa istoobi karaa xataa hadduu xiiro timaha meelaha toobinta u dhow dhow wax dhibaataa ma laha fidyana lagama rabo wax waxbaasana maa sababtoo nabiga caleyhi salaatu wasalaam inuu fidyo iska bixiyo lama sheegi halkan kuma sugno kownu marka aanu sheegin ma waajibayo fidya ma waajibayo اxtajama ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam ixtajama nabigu waa istaaga huwa isagoo muxriman muxrima muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa xadiidkan soo saaray wacan kacbi bni cujrata radia allahu canhu qaal xumiltu ilaa rasuulillahi sala allahu alayh ali wasalam nabiga alla i xambaaray waalqamlu injirtuna yatanaaharu ay ka daaddaadanayso calaa wejhi wejigeeda korkiisa ay ku daaddaadanayso faqaala wuxuu yidhi maa kuntum ma ahi buu yidhi araa uraa in la imalagelinayo uraa in laitusayo oo laigu malagelinayo alwajaca xanuunka balaqa bika inuu adiga ku gaarsiiyo maa araa wax aan arkaayo tajidu shaatan eri ma helaysaa qultu waxaan idhi laa maya qaala wuxuu yidhi fasum halaaata ayaamin saddex maalmood soon ow amase adcim qoodi sitata masaakiina lix miskiin likulli miskiinin miskiin kasta nisfu saacin buu leeyahay sis miskiis buu leeyahay kiilay ba mutafaqun caleyhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saaray xadiidkan kacb ibnu cujra waxaa laga qaadanaya isaga qofku haddii uu dhibaato ay jirto xanuun oo kale uu jiro madaxii marka inuu iska xiiro oo u baaqo oo u banaan tahay oo muxrimna yaha waa iska xiiraya hadduu xiiro laakiin wuxuu samaynayaa yastadi video iska bixina video video iska bixina sababta oo ah markaan lixraam ku sheekeyneyna labaan u kala muxaramaat lixraam yaa xasuusta labadaas ay maxay ahayen ilaaf iyo ayr ilaaf wixii itlaaf ah waxaan niri ama xilmaan u samay ama jaahilnimo u samay sidii lagaa raba maa madaxan oo marka layska xiiray ilaaf waxay soo gelaa baabkaas ay soo gelaya laakiin xadiidkan ibnu xajar xadiidkan uu soo qaatay riwaayo kale waxaa jirta iyado marka riwaayaad badan oo nooc xadiidkan ku yimid u ka tagtagaan tan waxyaabaha uu u doortay waxaa ka mid a waxaa ku sugan xadiidkan inta maalmoodoo la soomaayo inta miskiinoo la quudinaayo iyo miskiin walba waxa la siinayo waa xadiidka ugu tafsiirka badan taasoo marka kasoo qaatay kuwa kale ayb hadday saas tahay marka daahirka xadiidkan waxaa ka muuqato fidyadu inay murataba ay tahay haddii shaato ama ri qofka uu heli karo uu gowraco inuu iyada gowraco in laga rabo oo asagoo ri heli karo inuu saddex maalmood sooma lagama yeelayo saas hadda xadiidka waahirkiisa u muuqda sababta wuxuu yihi tajidu shaatan warri ma heli kartaa maya markaasuu yihi saddex maalmood soom ama saas yaa lix miskiin quudi marka soonka iyo idcaamku ikhtiyaaraa ku jira bida laakiin xadiidka daahirkiisa wuxuu tusaa in bida iyadu ay kow tartiib ila kafaaraadku waa laba tartiib iyo takyiir moogta hadda xadiidkan laahirkiisa tartiib u ku moodsiina inuu ku jiro laakiin tartiib tartiibtaanu waajib waxaa u daliila xadiid bukhaari oo weriyey iyo aayadda qur-aanka bukhaari xadiidkiisa isla qisadan waxay ahayd wuxuu yidhi ixliq ra'saka madaxaaga xiiray iska xiira madaxa wasum halaaata ayaamin saddex maalmood soon ow adcim sitata masaakiin lix miskiin quudi ama lix miskiin quudi ow unsug shaatan ama rir qadan ujeeda ow ow ow ujeeda imaamu maaligna muwaaa wuxuu ku soo saaray aya dalika facalta ajza-a saddexdan kii aada ka samaysada waa ku gudaa marka riwaayada maalik iyo middan bukhaari waxay caddaynayaan qofku mukhayar inuu yahay haddaad muxaramaatulixraam ku dhacdo shay muxaram ah oo fidyadii aada rabto inaad iska samayso saddex ikhtiyaar adaa ule marka free inaad qasho saddex ama saddex miskiin inaad waxaan ujeeda saddex maalmood inaad soonto ama lix miskiin inaad quudiso miskiin kasta kiiley bar cuntada markaas cunaha siiso magarata intaas ayb amaa xadiidkan see la yeelaa marka xadiidkan iyo axaadiidkaa see loo jamcina ama xadiidkan iyo aayadaha see see loo loo jamcinaya ibnu cabdilbar isaga wuxuu ku jamciyey wuxuu yidhi tartiibta waa raaji waa fiican tahay xadiidkan hadda waxaa laga qaadanaa inuu isagu taa inay fiican tahay in rida lasoo hormariya fiican amaa ama eh, eh, amaa min xaysu sixa saddexda tii aad ka samaysay kuwa ansaxay sida xadiidka muwadaa maalik ku suganba uu sheegay labada xadiis marka saas u jamciyo xadiidka bukhaari iyo muwadaa iyo sida aayadda takyiirka ku sugan takyiirka waxaa ku guda kartaa xadiidkan hadda annaga kitaabka noogu dhiganna qaabkan inaad sida hormariso isagaa fiican marka xadiidkan cumarka ku jiro waxaan ujeedaa eh, siiqadiis waxaa weyaan waa irshaad irshaad nawowi laakiin isaga wuxuu ku jamciyey wuxuu yidhi siyaamka iyo ibcaamku xadiidka macnihiisu maahan buu yidhi in ninkii aan hadyi ninkii hadyi eh, ninkii heli karo neef ariya ma soomi karo mana eh, ibcaamna ma samayn karo macnihiisu maahan buu yidhi bal ilmuraadu anahu istakbarahu meeshaan amar maba ku jirin xadiidkan nebiga ninkaan waxunba weydiinis warri ma heli kartaa mayu yii ma heli karin khalaas nebigu ma dhihi inuu yihi marka hadalka imaamu nawowi ufiirso macnihiis waxaa weeyaan xadiidkan laftirkiisa ayaan waxaan ku sugnaynba amar nebigu ou ku amray in fida uu soo hormariyo qofka maba ku jiro xadiidka sababtoo nebiga sala allahu calayh ali wasalam wuxuu weydiiyey ri ma heli kartaa ninkiina xaaladiisiiba uga waran haddaba iska soonay saddex maalmood ama wax iska bixi macnihiisu maaha buu yiri marka in imaamu nawwi hadalkiisu suu soo biyashubana anahu laa yalzamu min su-aalihi can wujudaani dabxi tacyiinuhu lilixtimaal lilixtimaali yani su-aasha nebiga oo weydiiyey helitaanka ou heli karo waxa uu gowraco ka dhalan maayo in gowra ko ou waajib yani inuu waajib yahay maka dhalanaya marka calaa kuli xaal saddexdaas midou doono ku kafaaro gudan karaa wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala waxa uu yihi lama fataxa allahu calaa rasuulihi alla markuu nebigiisa u furay makata mako qaama rasuululahi sal ly slam nebigu waa istaagay fi dadka ayuu dhex istaagay faxamid allah alla u mahadiyey oo ammaanay wa atnaa caleyhi waana ammaanay uma qaala wuxuu yidhi in allaha alla xabasa can makata maka xaggeedu ka xabisay alfiila maroodigii abraha waa qisadiisii wasallada calayha rasuulahu wa sallada alla wuxuu ku diray calayhaa iyada korkeeda rasuulahu rasuulkiisa iyo almuminiina muminiin alla maka maroodigiibau ka xabisay iyadoo gaalo ay joogaan marka makoo gaalo ay degan tahay ayaa alla maka uu dhowray oo maroodigii abraha iyo ciidankiisa ka ilaaliyey markii dambena alla subxaanahu watacaala wuxuu ku salladay mako nebigii muminiinta maxaa yeele nebiga muminiinta waa tay marka fatxu maka iyo ay xoog gaalaan ay uga furteen oo maka sulxi laguma furanin xoogaa lagu furtay sida raajixa marka alla nebiga waa u baneeyey inuu ku dagaalamo laakiin laguma dagaalamay macdaani oo dagaalka ilaahay waa ka leexiyey subxaana watacaala wasallada calayha rasuulahu oo ku diray iyo almu'miniina iyo mu'miniinta wa inahaa iyaduna mako lam taxila ma xalaal ah liaxadin uma xalaal ah uma aysan xalaal ahayn axad axadkaasoo kaana qabli aniga hortay ahaa wa inamaa uxillat lii waa la ii xalaaliyay anigana saacatan saacad yacni min nahaarin oo maalin yacni maalin gelinki saacada hadda gelin baa laga wadaa saacatan gelin oo min nahaarin maalinta ka mid a ah. wa inahaa iyadu lan taxilla ma xalaal noqonaysa liaxadin axad bacdi aniga qof aniga iga dambeeya makama banaysanayo dhiig kuma banaysan karo saa daraaddeed see la yeelaa baa qof hadduu la soo galo qof nin soo dilay xilliga kusoo dilay hadduu soo cararo xaramkii soo galo see la yeelaa fuqaada marka waa isku khilaaf ay badan yihiin qaar fara badan oo kamid a ah hadii dee la qabo karo in la qabtaba haddaan la qabo karin meesha horta in lagu dhex dilo ma aha waxaa weyan marka un in shadaan loo isticmaalo qofkii marka eh, la go-doomiyo isaga dhan ilaa marka dambe gacanta lagu dhilo inaan meeshaas la banaysan qaarkoodna ay leeyiin haddii marka ay suuroobi waayaan marka in la lagu lagu dagaalami karo qofki qofka lagu dili karo oo waxaan ujeeda dagaalan maahu dili karo qofkii wax soo haleeya lagu dili ayb waatii ninkii eh, saxaabigii eh, abu shureyx alkhusaaci waatuu ninkii ciidamada bixinayo maka xaggeeda waay cabdullahi bni zubayr wuxuu arkay eh, <clears throat> nin ciidan ku bixinayo reer beni umayo ahaa ciidan badan oo watay maka xaggeeda u bixinayo markaasu wuxuu yihi war ninkaagano camr alashdaqa la dhihi jiray war ninkaagaano wuxuu yii isu waxaan kuu sheegaa buu yihi xadiid samicadku udunaaya labadeeda dhagood ay maqleenay wawacaahu qalbii qalbigaydana oo xisbiyey ayaan kuu sheegaa niyagu dhegeyso xadiidkan xadiid lamida u sheega marka nebigu wuxuu yidhi anaa saacadna ii xalaaleeyey gadaashayna cidna uma xalaal noqonayso hadduu axad ku ruksaysto uu yidhaha nebigiiba waa loo baneeyey inuu ku dagaalamo waxaa ku tirahdaan waa gelin baa nebiga loo baneeyey markii dambena waa laga xa xurmadeedii bay kusoo laabay hadalkii markuu saxaabiga dhameeyey wuxuu yidhi iska fariiso yirada marka adiga ina alxarama wuxuu yidhi xaramku laa yuciidu ma magangeliyo yidhi asiiran caasiyan qof caasiya xaramka ma nabadgeliyo walaa faaran bikarina iyo nin tuuga wax lasoo cararay oo balaayo lasoo gala xaramka xaram ma magangeliya kaadiyo marka waxaa la dhihi jiray ninkaas abu camar mase camr alashdaqa la dhihi jiray marka nin ashdaq waa waa nin aad u warkuu daamanka ka buuxsana nacam wixii saxaabiga kala hadla ma wax kaloo ka hadla isaga nacam saxaabigu ma waxuu ka hadlay waxaan uu sheegaya nin tuuga oo wuxuu soo xaday xaramka lasoo gala halla dhaafo moose caadi ka hadlay wuxuu ka hadlay inaan muslimka u dagaalamin meesha isaguna meel kale marka uu wejiga u saaro istahnimadiisii marka ayuu ku wareegay wainahaa lan taxila liaxadin bacdi falaa yunafaru sayduhaa ugaarkeeda lama didiyo haddaadan la didi karin oo aadan kici karin had malaynay marka in la ugaarsadana waa min baabi ola waa ka daran tahay falaa yunafaru lama didiyo sayduhaa ugaarkeeda walaa yuqtalaa lama gooyo shawkuhaa qodaxdeeda qodaxdii wax dhibaysan haddaan la goy karin maxaa umalaynaya wax kale marka geed kale baamla culimo marka waxay isku khilaafeen geedahan lama goyn karo laleey waa geedahe qaar culamada kamid waxay yidhaahdeen geedahan waxaa weeyaan waa geedaha iskoodka u baxoo geedka iskiis u baxo lama goyn karo laakiin geeduhu ay dadka abuurtaan oo ay beertaan waa la goyn karaa taasaan marka ay culimada qaar dhaheen imaamu shaaficina waa ilaaqay mid la abuurayna lama goynaayo ku meesha say dhashana maya kulley sida hadda xaramka looga dhaqmo sida aan arkay geedaha waa la jaraa waa la gooya geedaha dadka ay abuuraan oo loo abuuray in dadku iska harsadaan ama sida quruxsiy jardiinooyinka iyo waxaan waa la jarjaraa waa la waxaa laga yaabaa marka culamada fataawadaas marka inay iyagu ay arkaan oo geedku haddii la abuuray oo qofka uu isagu maxaan ujeedaa uu tallaalay in la goy karo u baxana inaan la goy karin taasaana marka eh, badan waman qutila qofkii eh, walaa taxilu ma xalaalaha saaqidatuhaa wixii ku dhaco ila limushidin mid yaboohinaayo ma aha xaramka <coughs> xukunka kale